زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ثم أما بعد موضوعا أدنك سؤال tusaaleyaal aynu ka sheegno khawaarijta ama takfiirka dadka wax gaalaysiiya gaalaysiintu waa laba nooc oo mid xaq ah iyo mid baatil ah gaalaysiinta laga hadlaya waxa weeyaan waa gaalaysiinta aan ku salaysnayn sharciga islaamka ah ee baatilkaan qawaaciddii marsanayn waxay la tahay waa idinka soo sheekeeyey khawaarijta taariikhdoodii hore qadiimka ahayd caawana insha allahu barnamaasij ama tusaalooyin ku saabsan ragga ama jamacaadka ama kooxaha ku xidhan afkaarta hore lasoo dhaafay baynu wax ka tibaaxaynaa waxa u horeeya oo muhim ah oo aynu insha allahu isdul taagaynaa altakfiir walhijra oo meesha ay sartu ka quruntay ee hawshoo dhamme ay ka timi xaggeebaad ka timi takfiir walhijra xaggaad nagaga timi xaggaad ku faaftay yaa ku abaabulay oo ku watay yaa hoggaan kuu ahaa garwadeen kuu ahaa xaggaad ku baahday xaggaad adiga ka timi soomaaliya goormaad timaadeen halkaa ku nooshiin hadda maxaa aaminsan tihiin maxaa faafisaan kolley meelaha in laga hadlo waa muhim iyo taariikhdooda yartaa taataabto eh, jamaaca takfiir walhijra waxay ahayd eh, jamaaco eh, dalka masar ka soo baxday bay ahayd oo la odhan karo khawaarijtii casriga waa kuwii ugu khatarsanaayee hawshan soo bilaabay bay ahaayeen waxay ahaayeen iyagu isu yaqaaneen jamaacatu lmuslimiin oo dadka kale waxay u haystaan inaanay muslimiin ahayn laakiin atakfiir walhijra ayay iclaamiyan caalamka ay ku baaheen oo adduunka laga adeegsaday waana magac meeshiisii ku dhacay weeye waxyaabaha keenay waxay ahayd jamaacadda liha ikhwaan muslimiin oo masar ku noolayd oo jamaaco ballaaran ahayd ayaa waatay daqdi badan la saaray waqtigii jamaal cabdinaasir taqriiban xamalaad aada u xoog badan oo xidh xidh ah ayaa kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii ku bilowday oo jeelasha lagu guray jeelasha jeel la yidhaahdo laymaan dura abuzacbal jeelal maaragtay aad iyo aad u khatar ah nimanka waxaa la mariyey tacdiid iyo dhibaato aad u khatar ah oo markaad akhrido dadkii wax ka qoray ama goobjoogga ahaa aad aad u murgoonayso oo is leedahay bani aadan saa loo ciqaabay taariikhdan dhow ma soo marin basharka oo zaynab alghazaali haweeneyda la yidhaahdo ayaa min xayaati kitaabka lihaadi qortay waxay kaga sheekaynayso waad murugoonaysa markaad akhrido nimankaa jeelashaasa lagu riday dhib badan baa la soo mariyey halkaasaa bakdigii iyo culayskii la saaray yaday dhalinyar ahaayeen aqoonna aan lahayn oo shareecadan aqoonin ayaa waxay qaateen fikirkaa gaalaysiinta ruwaadda hormoodka u ahaa waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro o la odhan jiray shukri axmed mustafa oo jaamacad asyuud ku taalla ayuu dhiganayay kuliyatu zaraaca kuliyadda beeraha ayuu dhiganayey raggii la xidhay buu ahaa ee loo xidhay inuu ka mid yahay jamaacat ikhwaan muslimiin jeelka markii lagu riday meesha laymaan dura shan iyo lixdankii ilaa koob iyo toddobaatankii buu xidhnaa ilaa lix sannadood balka ku jiray ninkaas oo marka tarjamada gaara laga bixiyo oo laga hadlo uu leeyahay doctor cali maxamed zumal oo qoray altakfiir asbaabuhu wa mafhuumuhu wa xaqiiqatu ka warramay kitaabkaas oo xoogaha ka hadlay wuxuu leeyay nin muntawiya ayuu ahaa nin xidhxidhan oo qallafsan sida raggii jeerka kula jiray saaxiibadii ahaa oo cabdiraxmaan abulkhayr ninka la yihahdo uu ka warramayey wuxuu yihi wuxuu ahaa nin maaragtay aad goonni daaq ah oo aan dadka dhexgal lahayn oo had iyo goor dudaya oo cadho badan oo wuxuu yidhi kaana sheekh shukri eh, laa yataraajac fii amrin muqtanicin bihi xagga ra'yiga nin muxuu ahaa kaligitaris ah oo wuxuu ku qanco inuu la qaato mooyaane aan ogolayn in ra'yigiisa uu ka soo dego ninkaas baa wuxuu ahaa garwadeenka ahaa mawduucan oo aada u hirgeliyey oo jeelka ay arrintu ka bilaabatay iyo doodu kadibna isaga waa la icdaamiyey dowladdaa dishay oo mar ay sameeyeen takfiirkii qorola ay ku qaadeen gacan ka hadal ah oo ay rag laayeen nin sheekoo la odhan jiray maxamed xuseen adahabi oo nin sheekha dictoorna ahaa oo wasiiru awqaaf horena ahaan jiray waa nin kale kitaabka atafsiir walmufasiruun oo odhan karo eh, culumta tafsiirka lagaga hadlo kitaabada ugu fiican haddaana ka ugu fiican ba ahayn ayuu alifay aada u qiimo badan nin sheekho caalimana uu ahaa iyagaa dilay adugu asbaabahaasa markii dambe loo xidhay markii dambena waa la dilay eh, waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray cali cabdi oo ismaaciil oo azhari ahaa oo raggii jeelka kula jiray oo isaguna ragga aada maaragtay cuslada iyo maaragtay waxyaabaha hijirada ku saabsan ee manhajkan wax badan ka qoray oo afkaartan dadka dhalinyarta aada u geliyabuu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa eh, alrajulu thani fi ljamaaca oo maahir bakri la odhan jiray oo ninkii labaad ee jamaacada ayuu ahaa eh, waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray saalax sariya oo isagu markii dambe ka baxay oo jamaaco gaar aho aljamaaca alfaniya alcaskariya samaystay eh, way iska fara badnaayeen raggii markaa masaarida ahaa ninkan isagu falastiin asalkiisu ahaa saalax sariya laakiin manhajkaa raggii qaatay ee ku hawlgalay ka mid ahaa markii dambena ka baxay rasaa'il bay qoreen oo faafsan oo hadda adduunka yaalla altawasumaat walxujiyaat walkhilaafa wa kitaabu lhijra kutubta noocaasa baad ka helaysaa mabaadi'dooda iyo afkaartooda ay ku qeexeen oo aada ugaga hadleen nimankaasi markay kasoo dhex baxeen ikhwaan muslimiin ay ka dhex baxeen oy jamaacadaa ka mid ahaayeen baryaha waxaa la isku riixriixaa takfiirow ma waxaa ku dhalay asalafiya mise waxaa ku dhalay ikhwaan baa ku dhalay warkaa waa inuu maanta kaa baxaa waxay ku abtirsadeen nimankaasi ikhwaan muslim ay ku abtirsadeen murshid ulcaam oo markaa ikhwaanka ninkii madaxda uu ahaa xasan hudaybi markuu arkay dee in raggiisii lagu dhex jiro oo manhajkaa raqaateen ilaa labiyo toban nin buu ka fasliyey jamaacadiisa oo ka dhex saaray beecadiina waa tajdiidiyey oo wuxuu yihi meesha waa isdhex galay nin walooba inaad manhajka ku qanacsan tahay yuu beeca ka qaaday wuxuuna qoray risaale la yidhaahdo naxnu ducaatun laa qudaa oo wiilkiisii ma'muun baa u badnaa qoraalka laakiin afkaarta sheekhaa lahaa risaaladaasaa ka mid ahayd risaalada aad loogula dagaalamay nimanka kan oo ducaadin aanaan qudaad ahayn ninka layihahdo yuusuf alqaradawi qudhiisu baryaha ah xilligaa dee lixdanaad sabciinaadkii arrinta ay taaganta waa dhowr iyo tobantankii taqriiban maxaan ku dhahdaa taaliifka isna risaalu ka alifay nin la yidhaha salim cali bahnasaawi wuxuu ka alifay alxukmu waqadiyat lmuslim qadiyatu takfir lmuslim oo masaa'ilka muku ka hadlay nimankaa markaa aad baa loo naqdiyey afkaartan iyada ah way baxday oo masar oo keliya may joogsanin dibadahay u baxday oo jazaair bay tagtay oo sacuudigay soo gashay oo soomaaliyay timi innaga marka sidee bay nagu soo gaadhay xaggee baad nagaga timi waa su-aasha ayn u ka jawaabisteeda waxaa jirtay waddanka saa ula socotaanbaa jamaacatu lahli jamaca la odhan jiray oo jamaacadii u horreysay xaraka munadama oo dacawi ah oo waddanka soomaaliya ka bilaabatay ahayd gaar ahaan xagga koonfurta u badnayd waqooyina waxayatu shabaab baa ka jiray laakiin xiliyada toddobaatanaadkii ninka udaga u ahaa waxadda nafteed wuxuu ka mid ahaa alahli buu ka mid ahaa marka ahli baa isku haysatay dunida waxay ahaayeen markaa jamaaca isku duuban tandiim adag ah nin cabdilqaadir sheekh maxamuud la odhan jiray ayaa madax ka ahaa rag waa uga hooseeyeen wadanka sabciinaadkii shan iyo toddobaatankii lix iyo toddobaatankii dhib aada u fara badan baa dawladdu ku haysay saxwada islaamiga iyo dacwadda socotay aad baa diinta lagula dagaalamayay waayo kaadirkii hanti wadaagga iyo hanti wadaagayntii ayaa waddanka ka socotay eh, shan iyo toddobaadii waa tii culimada lagu laayey eh, waa tii sheekhii sheekh maxamed macalin oo sheekhii lagu urursanaa oo tafsiirka muqdisho ka akrin jiray oo dhalinyartu aad ugu xoonsanaayeen eh, oo ninkaas oo si fiican u dhisayay dhalinyarta isna waa la xidhay lix iyo toddobaatankii waxaa bilowday olala aada u culus oo lagu xidxidhayo dhalinyarta dacwadda iyo khayrka ka shaqaynaysa anugu xilligaa lix iyo toddobaatanka waxaan dhiganayey kuliyadda jaalasiyaad baana akademigan ku jiray xilligaasaan jamaacatu ahl ku biiray horay ku biiray baan ahaa waxaa dhacay ololihii markaa waxay noqotay in culayskii rag la saaray oo bannaanka waddanka looga saaray ragna jeelasha lagu guray raggii jeelasha lagu guray waxaa ka mid ahaa cismaan hebel rooble oo naimkii naayimkii jamaacada ahaa cabdilwaahid xaashi baan ka xususta raggii ka mid a raggi la xidhay raggii maxaan kuray dabadda u cararay jamaacadda ninkii madaxda u ahaa oo cabdiqaadir maxamuud sheekh maxamuud wuxuu wuxuu tegey meesha sacuudigu tegey wuxuu galay jaamicatu umulqura ayuu galay halkaa markuu tegey waxaa jaamacaddu kula kulmay isagii raggii meeshaa tegey nimankii masaarida ahaa ee ikhwaanka ahaa ee qaatay manhajkii shukri mustafa oo takfiir walhijra ahaa nimankiibaa la ysku helay maka jaamicatu mulquraa halkaasaa maaragtay si fiican la isugu akriyay mawduucii eh, waxaana ahayd awdaacdu way oo dhibaatadii ka jirtay waddanka iyo dakdigu cunfigu dhibaatu keenaa arrintaas waxay keentay markii laysu isu akriyey xaggii muqdisho laga yimi iyo xaggii masar in laysfahmay isfahmay oo layihi waa hawshu waa meel meel bay u socotaa nimankaasi fikraddii halkaasay ku qaateen halkaasaa laga soo abaabulay marka soo diristiisa marka waa fekerkii waa lasoo dhiibey muqdishoa laga soo dejiyey iyadoo lasoo diyaariyey oo mawduuc mubarmaj ah oo muxaadaraad ah oo la diyaariyey oo qofka marka loo akriyo marka dambena la weydiinaya fatwo la weydiinaya maxay kula tahay mujtamacka soomaaliyeed bal ku eeg marka waxaan filayaa toddobaatan iyo toddobadii aduure qaarkood baadisdeedi bay yidhahdeen anu marka dagaalkan ku jiray dagaalkan ku maqnayn intaan maqnaabaa fakakan waddanka yimid meeshii markii toddobaatan iyo sideeddii ahayd baa waxaan tagay muqdisho waa la yeedho waxaa lay waxba isbedelay hawl ma war ma haysta kaalay waa lay akriyay anigu manajki raggii lagu duukriyay baan ahaa takfiirka aniyo doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmatullaahi calayh oo raggii markaa ciidanka ahaa oo naasixiin baa nala odhan jiray oo jinaaxii ciidankaanu jamacada ka ahayn gaar baa naloosh ilaa shan nin baanu ahayn qol baa inta nalala galay afar habeen maan u baana ku akriyey waxaa ka mid a marka waxyaabaha maraajicda markaa la adeegsanayo iyo kutubtan ilaa hadda way haystaan s meeshay ka akriyeen waa halkaas waxaa ka mid ah kitaabka le macaalim fi ariiq oo sayd qutub uu qoray weliba cinwaan ka mid ah oo leeya laa ilaaha manhaj ulxayaa maaragtay cinwaan saa inu anfirayo oo kitaabkuba risaalo yar weeyaan muqadimana wuxuu ka dhigayba suuraة ancaam kitaabkiisa filaal qur'aan markuu fasirayo muqadimada suuratu ancaam wey kitaabka filaal qur'an la yihahdo marka risaaladaas oo laa ilaaha ila allah uu sharxinayo oo uu leeyahay waxay u qaybsanaysaa altasawur alictiqaadi alshacaa'ir atacbudiya alsharaa'ic alqanuuniya saddex qodob baa lagu taasiininaya oo inaad suura macnaha kelimaadku waxay xambaarsan yihin waa fiican yihin laakiin meesha loo wato iyo tadbiiqa ayaa hawshu ka taagan tahay inaad suura haysan caqiida fiican ka haysato ilahay kelinimadiisa waxdaaniyadiisa inuu yahay alla keligii la caabudo maaragtay eh, eh, naafica oo allah wax ku tari kara alla awooda leh inaad eh, u haysato tawxiidku inuu yahay cibaadada inaad garato in qaanuunka iyo nidaamku diinta ilahay laga qaadanayo hadallama xuma laakiin waxaa lasoo wadaba kitaabka iyo kitaabka oo la yahay almusalaxaat alarbaca fi lqur'aan oo abulacl mawduudi oo nin maxaan ku dhahdaa bakastani uu leeyahay sheekh ahaa maxaan ku jamacana ka samaystay meesha bakistan waa labadaa kitaab iyo kitaabsaalo kaloo in la yidhaahdo ariiqu dacwa fi dilaal alqur'aan oo isaga qudhiisu uun ku wareegaya afkaarta sayd qutub oo axmed faaiz nin u qoray iyo nin laha maxamed tawfiiq barakaat risaalo u leeyahay oo sayd qutub uu ka hadlay manhajkiisa xarakiga iyo waxyaaba noocaasa afartaa risaalo ayaa marka wax laga diyaarinayay oo muxaadaraadka laga soo laga soo taqsisiyay <coughs> markiina waa ku akriyay afartaa laa ilaaha ila allah baa la fasiraya marka waxaan filayaa saddex habeen markii la fasirayey taqriiban habeenka afraad waxaa naloo dhiibo oo la yidhi aye fahamtee eh, bal mujtamacii soomaaliyeed ha lagu eega haddaba waxa fahamtee marka halkaas hadaad fahamtay wixii laguu sheegay way ku aad ay kugu ducday markiiba dadka bannaankaad u saaraysa oo dadka waa lakala qoray waxa sharaaicul qaanuuniya ku baxeen oo wixii aan sharci wax ku xukumaynin iyo ciddii wuxuu ku tagtayba halkaas ku gaalowday wax shacair tacbudi ay ku baxday oo waxaan salaad tukanayne meela iska taagtaagnaa halkaas ku baxeen wa waxay ku baxeen tasawur ictiqaad oo wixii waxaa la aaminsanaana suufiya iyo caynkaa shacabkii markaas saasa loo ablaableeyo la kala tuur annagaa sohor inteena halka fadhiya wey su-aal baa la soo diye waxaa la yidhi arbaca rukun raggeena dhalinyarta ah ean weli la gaarsiin mawduuca kan ee tafsiirka loo akrinayo iyaga ka warrama waa gaalo kuwaas meda wax gaadheen waa gaalo raggaa weli wax ma gaadhin markay wax gaadhaan oo la fahansiiyo mawqooda la ogaado markaas bay kala bixi doonaan halkaasay kasoo bilowdeen takfiirku waa laga kacay mawduuca mar haddaan hore khalfiyaad looga haysan oo kutub laga alifay haysan dhib bay leedahay kutubtii laga qoray baa la keenay nin loodhan jira cabdilcaziz faarax raxmatullahi caleyhi rag kamid oo ka im suudaan jaamacad ka dhiganayey oo kutubtii laga qoray nimankan arkay oo soo ogaaday ayaa si fiican marka nimankii dood baa lagu kiciyey sheekh cabdiqaadir nuur farax uu ka mid araggii waktigii dambaysa qudusu yimi qayb ka qaatay la dagaalanka fekerkan iyo manhajkan meel adag baa lagaga soo haray nimankaasi waxa weye way iska baaba-een baynu odhan karaa waxaa ka sii haray ninkan maxamuud nuur cusmaan layaha fadhiyo qardo iyo fekerka uu qaba iyo ragga uu wato uu rag la socdaa meelkaasaa ka sii haray adduunka hadda kasii jooga ninka aya wuxuu haysto yaa ka sii haray fakerka noocaana iyo manhajkan waa raggii waagaa baashan ku haray buu ahaa hadda waxaa la odhan karaa imtidaadun bay u ahayen fakeradaas imtidaad bay u ahayeen isagaa qudhiisu wuu caddaynaya oo risaalo uu qoray oo aanu cinwaan u samaynin laakiin walahi waxaan kaga jawaabayaa su-aalo ku saabsan la weydiiyey oo shabaabka iyo arrimahooda layga weydiiyey jihaadkay ku jiraan baan kaga jawaabayaa wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlay taariikhda waa unkay jamaacadiisa marka xisaabta idinkaa soo saari doona waxaa laga yaaba sano ka hor buu hadalkan sheegay hadaa markaa soo saaray marka wuxuu leeyahay walaqad walaqad tajamacat aljamaacatu lmuslima marka jamaacat lmuslima waa isaga iyo dadkiisa raggii horena aynu sheegayna jamacat lmuslimiin bay ahayan waad fahamti walaqad tajamacat aljamaacatu lmuslima qabla itnatayni wa halaaiina sana cala alcaqiidati asaxiixa bacda an fataxa allahu basaa'ira afraadiha lilxaqi walhamahum اrushda walzamahum kalimat الtaqwa carafuu lfarqa bayna alislaami waljaahiliya safxadda kuwaad risaalada ku qoray risaalada waan hayaa marka wuxuu leeyahay labiyo soddon sannadood ka hor bay jamaacadan muslimadda ahi iyagunbaa muslima cid kale muslim maahe ay ay unkantay oo caqiidada saxa ah fahmadii ilaahay u furay oy xaqii aragtay oo kelmadii taqwada ilaahay ku hanuuniyey shirkiga ay kala garteen iyo islaamnimo adugu xisaabsan marka saddex sano ka hor labiyo soddon sano markay ka hor ahayd hagay ku dhacaysaa taariikhaan ka sheekaynaya un ila waxaana ishaystay toddobaatan iyo sideedii ilaa toddobaatan iyo sagaalkii ilaa sideetanaadkii waa lagu kaa dhaqaaqay markaas waa lagu kaa dhaqaaqay marka waxa weeyaan tamdiidku halkaasuu ahaa fakerkan halkaasuu maraya isaga qudhiisu qolyahan la yahay shabaabka isagaa sheegay oo adigee sheegay maxaa wadaagtaan waa la odhan karaa haddaynu qoladan ogaanay inay halkaa kasoo jeedaan shabaabow adugu mugma isla leedihin adiga qolyaha kale marka wuxuu ka qoray risaaladaa nafteeda uu kaga hadlayay cinwaan uu yidhi wa xarakatu shabaabi calaa mafraqi ariiq kala baydh bay taagan tahay mushaafi meel ay ku kala dhaqaaqaan marka wuxuu leeyahay waxay ii noqdeen buu yidhi waa laba kooxoodoo laba kooxood bay u qabsaan buu yidhi laba fikrad baana ku baratabaysaa midi waxa weeye fikrad kaldan oo murji'a ah huwa imtidaadu lifikri murji'a ah, almucaasira acdaai tawxiid walmuwaxidiin aladiina laa yazaaluuna yuradiduuna khawaarij wa kuwa noocaasoo welilaa hadda muwaxidiintii ku leh waa takfiir waa khawaarij isaga muwaxidiin soo haystay kooxda wahaani wuxuu yihi talabaad huwa fikaru rijaalin carafuu xaqiiqata atawxiidi وبينوا حقائق علمية طالما سعت المرجئة في كتمانها منها ردة الحاكم وكون داره دار ردة وخروج المشرك من الملة مع قوله لا إله إلا الله وكذا من شك في كفره وضلال المرجئة المعاصرة في جدالها عن أهل الشرك ووصف الموحدين لأول مرة بالموحدين لا بالتكفير والخوارج هذا الياب الأول wuxuu leeyahay kooxina waa niman rag ah oo muwaxidiin oo imaan iimaankii maaragtay si fiican wuxuu fahmay diinta ay gashay nimankaasi waxay wadwadi jireen qolyihii murjiyada murjiya hadduu sheego waxaan la yaabaa tanaaqudkiisa raguu gaalaysiyo le waaba gaalo waa haddana murjiadeey murjiadu waa daa'ifo firaqu daal hadduu hadda murjiya inoo ogolaado waaba maaragtay waa waa naruura wax weyn wey waaba waa koox islaam ka mid ah laakiin wuu tanaaqudayaa markaad aqwaash eh, mabaadidiis o dhan eegto eh, muxaadaro hore oo aanu mar qarne ka jeedin tacliiqaad u samaynaya wuxuu leeyahay raggii meesha culimada ay ka hadlay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin nimankii abulahab iyo abujahal oo kale say diinta ula dagaalamayaan muwaxidiinta waa abujahal waa abulahab raggaas taagan yihiin halkana wuxuu odhanayaa eh, mararka qaarkood muxuu murjiu waa maxaa murjiha ku keen murjiha islaamka ka mid ahaayeen waa ahlu qible firqabaalaba iska ahaadeen hagaad u tanaaqubaysa marka wuxuu leeyahay kuwaas wax badan ay buufinayaan buu nimanka layaa murji'adu way la dagaalamayaan oo maxaa ka mid a xaakimku inuu gaarya ummadda nin kastoo xaakima isagu markaa xaakimku adduunko way wa isku mid o sheegi doona wuxuu leeyahay inuu gaar yahay daartuna macnaha dalka lagu nool yahayna daaru ridda dal kufaara inay tahay kufri ay tahay inuu qofku kelimatulaahi baa ku dhawaaqaba eh inuu mushrik yahay inuu mushrik yahay wax kala dambeya waxba laga qoray saasay fahmeen buuli waxay kaloo fahmeen in la gaalaysiiyo qofkaan gaalaysiin maxaan ku dhahay kuwa gaalooba shacb ummadaas marka nimankaasi waana markii u horreysay buuli ee ay ku sheegaan daa'ifadaasi muwaxidiinta inay muwaxidiin yihiin oy ka daayeen takfiir iyo khawaarij ka daayeen anuma dhegaysana waxa igu soo duulay ninkii eh, qolyahan eh, takfiirka shabaabka muftiga uu ahaa xasaan laodhan jiray in laga sheegay inuu yidhi kuwa masaakiinaan waayo hor iska radin jiray waa niman muwaxidiin oo fiican bay ahaa alcuduraawaanayna bay guuri waxba dhegaysan kollay waa dee labintu ma warka marka dee waa dhici kartaa ninkuu sheeganaya ay maarka soo dhawaysanayaan inuu ka yar waa dhici karta laba meeshii rag baa noo jooga buu leeyahay fiican oo nawaafaqsan oo iyagu manhajka aan aaminsanayn oo si fiican aanu soo jaan qaadnay halkaa markaa garatay shabaab naftiisu eh, takfiir wariijna lugtay kula jiraan mar haddii maogtay raggiisa ay qireen la baciidsan maayo waxaan kusoo dhawaanaynaa masalan waxyaabaha takfiir walhijra mabaadida ay aaminsan yihiin ee khawaarijtii hore qadiimkaana ay kala mid yihiin marka ay leeyihiin dadku diinta ama islaamnimo ay waxu sugayay u ogol islaamnimo waxay magacaabeen wax la yidhaahdo alxaddu aladnaa lilislaam alxad ladnaa waxa la yidhahdo waa in laga hela qofka oo maxaa muxuu yahay waay leeyihiin laa ilaaha ila allahu laguma islaamo keligeed weligaaba shahaado waxba laga qori maayo salaado iyo cibaado la tukado keligeedna kuma filla meesha xagga iga dhig oo maxaad rabtaan waxaan leenahay horta camalku iimaanka shardi buu yahay haye oo camalka doonaysa waa kee camalka waxaa loo jeedaa buu leeyahay wax allaale wixii waajibaad ee diinta ku yimi waa camalka la doonaya wax allaale wixii nawaahi ah ee lagaa reebay ka tegitaankiisuna waa camal tarki iyo ficil amar oo aad samayso wixii xaaraan oo dhan ka tagto wixii faraa'ido aad samayso oo dhan oo lagaa helo baad muslim ku noqonaysa walidalika dee waa khawaarijta hormarteedu waxay odhan jireen aliimaanu kullun laa yatajazza ida dahaba bacdu dahaba kulluh iimaanku waa shay isku duuban shay murakab ah oo is haysta weeyaan haddii qayb go'do inta kale tagtay haddii qaybu baxdo inta kale tagtay oo waxay leeyihiin eh, masala waxaa odhanayaa hadda markay tusaale bixinayeen nin baa safar iskandariye u qabtay iskandariye safarkaa u socdo bay islaami ku shabahayaan markuu iskandariye gaadho baa safarkiisi u gutay sowmaa haa waaye oo haddii kilomitr weli ah uu ka sokeeyo iskandariya ninkaasi safarkii ma dhamaystir mise ma dhamaystir may ma dhamaysanta faraaidda oo dhan haddaad farad ka tagto waxa wey kuma dhamaystirta way dhamaystirtaa faraidii waajibaadki marka camalkay sheegayaan waxay utan leeyihiin wixii nawaayadoo laga tago dhammaanteed iyo wixii waajibaadee faraaidoo la sameeyo ayaa lagu islaamaa halkaasa waxaa ka soo baxay altakfiir bilmacsiya oo maxay tahay haddaad zina ku dhacdo shaygii tarkigahabaad ka tagtadoo gaalowday diinta ka baxda شhayga tarkiga ale u ka tag ile waa alimaanu juzun laa yatajaza idaa dahaba bacdu dahaba kulu shay isku duwanbo waxbaa tegey ka ka baxday diinti manhajkaasi marka waa manhaj khawaarij atakfiir walhijrana manhajkaa way qabaan oo way aaminsan yihin waxaa ku filan oo keliya basaadada islaamku oo siday isu yahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu noo sheegay in tawxiidka lagu soo islaamay umirtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila allah faman qaala laa ilaaha ila allah faqad casaa minii maalahu wa nafsahu wadama waa ki ila bxaqaa wa xisaabu ala allah wuxuu rasuulku yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabixatina fadalika almuslim bisal bukhaari min xadiisi anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu yimi rasuulku nin yahuudiya oo naftu iska gurayso oo rasuulka ushaqayn jiray uu soo booqday markaasuu tawxiidka u sheegay markaasuu marna aabbihii eegaa marna rasuulka eegaa ilahay waa wuxuu aabbihii uga yeersiiyey atic abalqaasim war abulqaasim atee maxaasuu tawxiid ku dhuftay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaas allah baan mahadinay allah inqaadiyey naarti ka waa ku islaamay kelimatu laa ilaha illa allah waxa laga wuxuu ma jiro yahuudi buu ahaa hadduu islaamay muslimiintaa maydho waxaa la geliyey qabrigii muslimiinta lagu dhaafay nin soo xidhay maaragtay birtii dagaalka lagu dagaalamayo ordaya ee rasuulka u yimid rasuulka ilaahdow ma soo islaamaa mise waan dagaalkan galaa markaasuu i islaam oo dagaalka galay ashaadu ku dhufto dagaalku galay seeftaa la buutay soo ma markaasaa wuxuu yidhi markaasaa abu hurayra wuxuu bukhari ku yaala xadiiskaas abu hurayra wuxuu leeyahay inahu dakala aljanna wama inahu dakala aljanna wamaa sallaa lilahi salaata jannadii buu galay isagoo halkeedna tukan islaamnimadu waa caynkaas maaha wax maaratay qofku iska mala awaano suu doono ka yara islamnimadu waxyaalay aaminsan yihin waxaa ka mid ah takfiir walhijra altawaquf watabayun waa qaar yaa ka mid a baa fakarkaa qaba in laga jo waxay ku leeyihiin annagu mar haddaanaan garan ummadda tan garan mayno marka qof haanaan garanayn gaalna ku odhan mayno muslimna ku odhan mayno waa iska hubinaynaa iska hubin wax lama jiraan qof aan adduunka laga garanayn wuxuu yahay ma jiro arrintaastan iyaga kuma gaaree wuxuu leeyahy abulxasan ashcari niman laya akhnasiyo ujaaridada ka mid a waa khawaarijta aad u fara badnaayeen wuxuu yidhi yatawaqafuuna can jamiici man fi daari eh, man fi daar min muntaxili lislaam wa ahli qibla ilaa man carafuu minhu iimaanan cid kastoo muslimiintu meesha joogta way ka joogsan jireen qofa iimaankiisa garanayaan mooyaan fayatawallawnahu calayh aw kufran ama gaalnimadiisa ay yaqaaniin fayatabara'uuna minhu maqaalaat lislaamiyiin safxadda sagaal sagaashan todobiya sagaashan ku keena niman la yahado daxaakiya oo khawaarijta ka mid a kuwii hore qadiimkaa wakhtalafa haaulaai fi ahli daar kufr cindahum way isu khilaafeen dadka daarta degan waxay yidhaahdeen Eh, hum cindana kufaaru ilaa man carafnaa iimaana bicaynihi nimaanu isaga naftiisa inuu mu'min yahay maanu naqaan mooyaane oo sidaan wax arkayn u arkaya mooyaane waxa weeye annagu cid kaan rumayn falaa natawallaa ilaa man carafnaahu fiih islaaman wanaqihu fii man lam nacrif islaama qof aanaan islaamaynta waa ka joogsanaynaa waa ku hore qadiimka kuwana saasay leeyihin marka waa isku nooc waa isku qaab marka waxay ilaa aanu la niqaashno oo ninkan ogaano fakarkiisa u xukumayna islaamnimo waa yahay waxaa markaa la odhanayaa sideedaba shucuubtu waa saddex nooc caalamka saddex shacab ku nool mujtamac gaala ah asalku kufri u yahay yurub maraykan iyo ingiriis iyo talyaani iyo faransiis markaad dhex marayso dee qofkii meeshaa jooga asalkiisu waa gaal islaamnimada ka joogsanaysa dadka meeshaa maraya asalkoodu waa kufri somaaliga mujtamacna asalkiisu waa muslim oo qofka meesha maraya muslim buu ku yahay gaalku markaa waa wixuu cusubee soo kordha ziyaadaa oo soomaaliya iyo duwal carabiya iyo duwalka islaamka bakistan iyo dhulkaas oo dhan muslim baa la yidhaahdaa asalka waa u muslim laiska taagi maayo imaankooda oo la odhanaya kani muxuu yahay kuwa laga yaa markaa dalal muslimka iyo islaamku gaalo isku darsan sida hindigo kale iyo waa dhici kartaa inuu qofku meelaha qaarkood haddaan meel muslimiintu gaariya aana jirin in laga joogsado la iska hubiyo waayo de waa isku dhex jira gaaladuna waa badan tahay muslimkuna waa badan marka masaladaas tawaqufka ama iska taagga wax markaa adilo ay wadataa ma jirto waana shay baatil ah mar haddii islaamnimo ay daahirto qofkan ka muuqatana in loo salimo ayaa asala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan salaam baa ka muuqatay islaamnimadaa ka muuqatay waa taasa lagu ogolaanaya oo islaamnimo loogu daynay oo xadiidka usaama waad garanaysaan markii uu ninka dilay oo dagaal gaalaad uu ka soo jeedo oo ashahaatay oo rasuulku aada uga muraaday qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah ma intaad qalbigiisa jeexda baad ogaatay inuu laa ilaha illa ku been sheegi subxana marka waa arrin bidcaa fikirkan odhanaya tawaquf iyo ka joogsigu wax sal iyo raad leeg maaha waxaa ka mid ah eh, masalan haddaynu kusoo dhawaano ahamu alafkaar walmuctaqadaat iyo khawaarij almucaasira waxaa afkaar guud oo ka dhaxaysa oo ama kuwa takfir walhijr ha ahaadeen ama shabaab ha ahaadeen ama qaacida ha ahaadeen ila waa fara badan yihin kuwa dagaalamaya dagaalada ku jira jamacat uljihaad waxaasoo dham afkaara ka dhexeeya jira oo takfiiri ah way meel wada marsi waxaa ka mid ah takfir alxaakim bigayri ma anzala allah mutlaqan biduuni tafsiil inay ummadda madaxda ummadda hoggaanka u haysta muslimiinta caalamka islaamka iyo wax tafsiila aan gelinaynin yani odhanaynin muxuu waxaanu sameeyey muxuu yahay muxuu qofkani aaminsan yahay mujarad xukun ka dhacay ama xukun samaynayo ama ficlu samaynayo lagu gaalaysiinayo kufri khuruuj can milla ah waa dhaqanka aan maxaan ku dhahay takfiirkay aaminsan yihiin oo ahlu sunnaha dhaafsiisan oo ahlu sunna tafsiil bay gelinayaan oo eh, kufrigu marna xukun bikayri ma anzala marna wuxuu noqonayaa eh, kufri asqar marna kufri abar buu noqon karaa xaalada yarna waa kufri abar xaaladaha badanna waa kufri asara nuquul fara badan baa halkay gu yaalla way soo guud maraynaa wuxuu leeyahy qiyaadaadka takfiirka nin ka mid ahi alxukaamu yaquluuna naxnu muslimuun lakinahum yuطabiquuna manahij alkufri fahal yucqal hada ina alxukaama kufaarun lianahum yaxkumuuna bigayri ma anzl allah waadilatuna cala dalika kira yani waa kaala wy xukaamtani muslimnimaday sheegeen wax kama jiraan adiladuna way fara badan tahay waxaa ka mid ah waman lam yaxkum bimaa anzla allahu fa ulaaika hum kaafiruun saalax sariya ayaa wuxuu ku qorayaa risaaladiisa risaalatulimaan la yidhaahdo baad ugu noqonaysa nin kale oo risaalatulmacaalim qoray isna caynkaasu caddaynaya wuxuu leeya xukaamta carbeed iyo ciddii waddadooda marta iyo nahjigooda qaada waa kufaarun bilaa adnaa shaki iyadoo wax yaroo shaki aana ku jirin weliba markaas wuxuu leeyahy andimada qaarkood oo islaam waxoogaa mumuujisanaya inay xuduud oofiyaan sida sacuudiga oo kale iyana yaana kugu sigin buuday waa gaala iyaga ku dunta xoogaa ay muujisanayaan walaa yankhadic albacdu bibacdi alanظima alati tatadaaharu biاlislam wataddaci biannaha tuxakimahu kannidaam الsacuudi alkafir fahada الniظaamu yatadahar bitafkiiri bacd اlaxkaam kalxuduud ka qorni buuri risalat lmacaalim sabcada saddex afartan ayman adawaahiri waa ragga waniga qaacida madaxda u ah wuxuu leeyahay ina alxukaama alxaakimiin libilaadi muslimiin bigayri ma anzala bigayri ma anzala allah hum kufaaru murtaduun yajibu alkhuruuju calayhim wa jihaadu waa in lagu baxaa waa gaalo waa in lala jihaadaa kitaabkiisa alxasaad lmur ayuu ku qoray safxadda lix iyo labaatan sheekhiisii sheekhiisii ahaadoo mufti lmujaahidiin ay odhan jireen waxaa la yidhaha sayd alimaam iyo cabdilqaadir hebel magacaan badan buu leeyahy magacaan saddex meelahaas taqriban magacaa leeyahy wuxuu qoray kitaabka alcumda fi icdaadi alcudda iyo aljaamic lialab shariif muxaadaraad maraan gala oo kashfu ilbaas fi axkaami cala annaas baan tarjamadiisa iyo mabaadiisa mar hore aan kaga hadlay marka ninkaasi oo waayo dambe soo saaray waxa la yidhahdo muraajacaad xagga masaa'ilka jihaadiga ah laakiin weli kama noqon baan qabaa anugu afkaartii takfiiriga ahayd ee aljaamicu shariif ka dhex taalla ee icdaadu alcumda fi icdaadi alcudda dhex jiifta waxba kama sheegin kamana kamana hadlin manu manu naqdin rag ay ishayeen masaajidkii dagaalka ay isku qabteen buu meelaha qaarkood tacdiilaad ka samaynaya markay see qudhiiso hadalaadu dheer muuqaada wuxuu leeyahay muslimiinta waxaa ku waajiba dawaaqiida in lagu baxo oo waxaa dhici karta taroobka aynu meela qaarkood wax ka bedelay waana nas sharciga ku yimi aladi laa yajuuzu limuslim an yakruja calayh marka wuxuu le xadiidkii uu keenaya ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi buraan marka wuxuu leeyay ijmaacu wuxuu ku guntamay in lagu baxo nimanka lala dagaalamayo in laga ijtihaada ma banaana weliba qaabka loo qaabilayo muwaajaha waxaan ahayn kama fura oo wuxuu yihi niman kanle maaragtay ariiq barlamaanaat ashirkiya barlamaanadan kufrigaa kuwa le waan dhexsii maraynaa iyo waxba kama jiraan marka khiyaar ma lihid aan xabad ahayn waayo waa gaalo waa in lala dagaalamaa bu leeyay xasaan xuseen ninka la yidhaahdo oo takfiirka waaweyn ka mid ah raggii culimmadana ee meelahan ku dhintay iyo dad badan oo soomaaliyeed oo gobollada ku dhammaaday na ninkii fatwadiisa lagu laayay ah muftiga maxaan ku dhahay shabaabkana ah risaaladu ku ayidayey markay ku shireen kuwan shabaabku meesha baydhabo la yidhaahdo oo taayiid wa munaasara lilbayaan khitaamiyi lculamaa walwilaayaat alislaamiya soomaal safxadda saddex iyo afartan ee taayiidka uu bixiyey cinwaanka wuxuu ka dhigay taxdiir min duwali tawaa'if almurtadiin waa in laga digaa buu yihi gobollada markaa dowla gobolladan buu sheegaya murtadiinta ah wuxuu yihi waa in laga bixiya yajibu ataxdiiru min alandima alaqliimiya almuwaaliya liduwali النasara almujaawira almucaadiya faina hadihi alxukuumaat almufariqa liamri المسلمين المحاربة لله ولرسوله قد ظهر أمرها لمن لم يكن على بينة من أمره من قبل والواجب بيان حال من الأمة وإن من كحال قضمة الله عدية والتنفير عنهم والتشنيع عليهم بما يستحقونه من الحكم بالارتداد إن المرتدين وين عدية لما كان حكام دولة هي بتلان سوماليلان دول ما لها فضرال يوحى ومرتدين لما كان وين عدية ومضى الله رقد العياء وصحب الشرعية من تحت أقدامهم وين لقوه السيباء sharciyadana way banaan kusoo dhacaan oo lagu boobaa dagaalka iyo la burburiyaa siay u kala shabaabka naftoodu bayaanaad badan bay soo saareen ay ku maaragtay kala duwan qaar waxay ku qoreen alxukm sharci fi lxukumati aljadida alintiqaaliya asoomaaliya lixarakat shabaab dowladda markaa waktigii shariif uu markaa xukunka loo dhiibay waxay soo saareen bayaan dheer ay kaga hadlayaan tii hore oo waxay leeyihin waxaa muuqday oo ummadda u muuqday iyo soomaaliya dhammaantood xukuumaddii hore ee cabdillaahi yuusuf iyo cali maxamed geedi ay madaxda ka aheen xukuuma camiila murtadda بأدلة كثيرة لا يتسع المقام بذكرها والآن فلنشرع في بيان موقفنا من الحكومة الجديدة كون عثمان ده قال له مركز واحد صوّد بأن أنها حكومة تريدك كسابقتها وهذا مما لا شك وتلندي وارده هلك ورم راعي ومثل وضع قالوا لا بقول كوي طبعا بيكون كان صفحة بيان كيسو صارين طوائفتا انسو شغي دمانتود وحي مرين gaalaysiinta andimada ay gaalaysiinayaan dariiqii khawaarijtii qadiimka ahayd bay mareen oo aayaddaas uman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun bay daliishadeen cumuumkeeda tafsiil la'aan in wax lagu gaalaysiiyo lagama hayo cidaan khawaarij ahayn aimatu ahlucilmiguna saasay sugeen waxaa ka mid ah xujatu ahlisunna waljamaaca alcallaama abulmudafir asamcaani oo dhintay afar boqol iyo lix iyo hijiriyada tafsiirkiisa tafsiir abulmudafir asamcaani wuxuu leeyahay waclam ana alkhawaarij yastadiluuna bihadihi اlaaya wayaquuluuna man lam yaxkum bima anzla allahu fahuwa kafir wa ahlu الsuna qaaluu laa yakfur bitarki اlxukm wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen kuwaasi khawaarijtu ayaddaa u daliishadeen qofkaan kitaabka wax ku xukum inuu gaal yahay xukunkuna waa shay ballaadhan oo qaadiga maxaan kula ninka carruurta waa kii kitaabkiisa asiyaa sharci ku qorayey ninka labada carruurtaa dhex gale ee khuduuday wax isku haysa ta kale xukumaa qaadi baa la yihahda waxa adkimi marka cumuumka aayadda ama laba qof xakam ha ahaado oo laba qofa dhex gelayo ama qaadi maxkamadeed ha ahaado ama cid kastaba ha ahaatee cumuumka aayadda cid tidhi waxa weeyaan waa diintaa lagaga baxaya biduuni tafsiilin nimankaasa laaya ahlu sunna waxay leyihin maya lagu gaaloobi maayo asalkuna caynkaa weeye laakiin maxaaladaha qaarkood ha xaaladaha xitaa gaalnimad ay yihiin dawaabid iyo waxbaa loo eegaya oo aan sunu ay maratay u baan meelka in laga hadlo wuxuu leeyahay eh, alimaam abubakr maxamed ibn xuseen aajuri kitaab shariica wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdanki hijiriyada eh, waxyaaba ay raaceen xaruuriyadu min almutashaabih ka mid a ah waa qawlahu tacaala waman lam yaxkum bihadi allah faulaka hum kaafiruun wayaqra'uuna macaha waxay la akriyayaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun faidaa ra'w imaama yaxkum bigayri alxaq qaaluu qad kafar imaamkii hadday ku arkaan waxaan xaqayn wax ku xukumay waa gaaloobay leeyihi waman kafara cadala birabbihi faqad ashraka fa haaulaai lama aimatu mushrikuun ashareeca mujalad koowaad sabcada saddex boqol iyo afartan waxaa la mid ah iska soo koobayn alxaafid abu cumar ibn cabdilbar wuxuu yihi waqad dallat jamaacatu min ahli lbidac min alkhawaarij walmuctazila fi hada albaab faxtajuu bihadihi alaahaar ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليس على ظاهرها مثل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحال ما يقول طوائف أهل البدع يا خوارج معتزلة وآثار فربضا iyo maxaan ku dhahay aayaad qur-aan oon meesheedii ahayn u daliishanaya dadka cusaada ee dunuubta ku dhacaya gaalaysiinteeda aayaddaas soo daliishada buuri wax yar baynu ka soo qaaday rag badan baa jiro caynkaa usoo guurinaya marka mawduucan istidlaalka aayadda si qaldan bay u daliishadeen waxayna ku raaceen nimankii khawaarijta loodhan jira kudamada ah marka arrintu arrin ugu maahe waarin soo jireena wadaday mareen waxaa ka mid ah ictiqaadka isku waafaqsan yihiin rag badani laga yaaba qaarkood inay kasoo halkaa ku kala hadhaan takfiiru mujtamacaat muslima mujtamacaadka in la gaalaysiiyo qolana waa u wada dhammaysay qolana si kale oo doqonimo garataya bay u gaalaysan inu sheegi doon si doqoni magaratay u gaaraysiina adugo laakiin marka hore iyagu waa la tukanayaan oo qaar badan ama dee shaabab qaybkooda gaaraysiin maayaan lakin si kale waxay leeyihin maalan eh, takfiir alhijra waxay aaminsan yihiin shucuubtani mar haddii ay xukaamta aynu ka soo hadalay ay ateecsan yihiin oo ay xukum bikayr maansan ay ku ateecayaan oo ay raacayaan waa gaaloobay isagoo markaa u firay niye iyo ictiqaad iyo maxaan ku dhahay rida iyo wax badan oo aan waxba uwayagaynin marka waxay leeyihin faina cadama alictiraadi aahir inay ka hor iman waayeen oo muuqataa calaa man yaxkumuuna hayra shariica min alqawanin daliilun kaafin cala arida fi lbail nimankaasi shacabkaasi ma hadday niman kuci waayeen oo la dagaalami waayeen oo ka hor iman waayeen oo xukunkii ku diidi waayeen calaamad bay u tahay inay ku raalli yihiin taasaa nagaga filan inay markaa gaara yihiin oo marka hadda waxaa meesha ka muuqanaysaa horta marka hore qofka lagu raaco xukun qaldan iyo wuxuu soo saaray lagu raaco diinteeda kaga saaray hortaas ka hadalbay u baahanta qofka adoo ku raacaya wax qaldan ama xukun ah ama mabda ah baan qofka ku raacay marna uu ku gaaloobi karaa marna ay macsi noqon kartaa arrintaana waxaa si fiican u qeexay ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh kitaabka alfataawada mujalladka toddobaad safxadda toddobaad madu noqon doonta hadalka inaan soo guurinaa waa muhim waayo hadallada meelaha maaragtay muhimka in la taabto waa muhim marka wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa daacada la raaco dadka xukaamta ama culamada lagu raaco wax baatil oon sharci ahayn inay marna gaalnimo noqoto waa ka goorma marna ay macsitaysa dunuubta wuxuu yidhi wahaaulaai aladiina ittakadu iyagaa marka waxay daliishadeen had iyo gooraale itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah oo nimankii marka yahuudiya nasaara culimadoodii iyo axbaartoodii bay waxa ka yeesheen rabbiyaal ka yeesheen markii cadi ibni xaatim weydiiyaa rasuulka ilah kama yeelan waxa weeyaan maaragtay may caabudeyn oo maxay waxba tukanaynin marka wuxuu waxbay u xalaaleeyeen way ku raaceen waxna waa ka xaraameeyeen waa ku raaceen taasaa markaa eh, itibaacu saasay noqonaysa marka sheekhu wuxuu leeyahay wahaulaai aladiina ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba xaysu ataacuuhum fi taxliili maa xarama allah wa taxriimi maa axala allahu yakunu calaa wajhayn ateecidda lagu ateecayo nimankaas wixii ilaahay xarimo la xalaaleeyo iyo wixii ilahay xalaaleeyo la xarimo laba bay ku imanaysaa ahaduhumaa an yaclamuu anahum badeluu diin allah horta inay ogaadeen nimankan diinka inay bedeleen waa ku fayatabicuunahum cala tabdiil waxaa la bedelay bay ku raaceen masalan zinadii bay yidhahdeen zinadu waa xalaalo way bannaanta markay zinadii waa xalaal oo qaanuunkii lagu qoray qorayn xalaal tahay oo nin walba zinada ku banaan tahay oo ay saa ku baneeyeen ayaa wuxuu le way ku raaceen tabdiilkaa fayactaqiduuna taxliila maa xarama allah wayna caqiidaysteen wixii ilaahay xarimay xalaalayntaydana itibaacan liru'asaa'i wixii ilaahay xarimay xalaalayntiisa iyagoo ku raacay ru'asadooda bay caqiidaysteen oo yidhaahdeen mar haddii aimadaydii noo sheegtay madaxdeedii inay xalaal tahay waa noo xalaal hadaba hadalka la soco markaas haddana wuxuu yidhi maca cilmihim annahum khaalafuu diina arusul iyaday la jirto weliba inay garanayaan dadka saa aaminay inay nimankani kitaabka rususha ay khilaafsan yihiin oo diinta ilahay ay khilaafeen ay garanayaan fa hada kufru waqad jacalahu allahu warasuulu shirkan wain lam yakunuu yusaluuna lahum wayasjuduuna lahum fakana man itabaca gayrahu fi khilaafi diini maca cilmi anahu khilaafu diini واعتقد ما قالوا ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء كلهن يبوتي تاسوا واضح وحالة waaway ninkaan waxaad ku raacda horta wuu bedelay marka hore diintii waa ko markuu bedelayna wuu caqiidaystay inay saas tahay saa tahay marka dambana wuu ku raacay isagoo og ninkan inuu diintii khilaafay oo kitaabka xagga u tuuray wuu rumaysay iyo ku raacistaa oo yihi waa sax waa xalaal baruucadoodan sameey markaasuu gala haye wathani an yakuna ictiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi alxaraami wa taxliil xalaali haabita <coughs> rumayntii waa rumaysan yahay zinadi waa xaaraan waxaan lagu socday kale wixii eh, maaratay eh, dadku ay sameeyeen in waxaas xaaraan yahay wuu aaminsan yahay oo itiqaadkiis waa qabaa haye laakin muxuu ku raacay laakin ataacuun fii macsiyati la ku ateecay marka wuxuu leeyahy kama yafcalu muslim ma yafcaluhu min almacaasi aladi yactaqidu annaha macaasi fahaaulaai lahum xukmu amhaali min ahli dunuub yani waxaan mar hadduu aaminsanya ninkani samaynaya madaxda ku ku raacay uu og yahay inay baatil tahay oo shareecadii khilaafsan tahay asuu ku raacay kabiiruu ku dhacloonaya oo ninkii zinaya sameeya un bay la mid tahay mar hadduu aaminsanya waxayna xaaraam tahay ninkan wuxuu luqluqda ay tahay waxaan banaana ay tahay ficil ahaan hadduu sameya ku raacay raacistaasi kufri maaha marka hortaa weyn la fahma ta labaad oo yaa yidhi dadkani wixii qaanuuna laysku xukumo bay raalli ku yihiin maaa dadka qalbigooda shaaxay qalbigooda meelaa ogaada see ku ogaata meesha shareeca ka barbar taaganta oo laleeyahay shareecadii baa halkaa taagana inta taa laga tegay markaa kan la aaday agay taalla agay taas taalla marka hawaya taasina xujo maaha masaladaas marka waxay u baahan tahay xuduud gaara ah oo hadda waa iska dul marayaa laakiin waa inaa ku baraarugtaan meelahay wax u gaalaysnay halkan waxyaabaha qariibka waxaa ka mid ah tagsiirkeenna hadda oo qolyahan hadda uu madaxda ka yahay maxamed nuur cusmaan wuxuu qabaa soomaalidu inay yahuud iyo nasaarada ka gaalima fogtahay maxaasu qabaa waxaan ku been abuuranaya maya halkan ka hadalkiisa soo guurinaya wuxuu qoray risaalo la yidhaahdo assalafiyatu bayna alzacmi walxaqiiqa maxamuud mnuun cusmaan buu ku qoray wuxuu yidhi waxay odhanayaan maxaad u xarimaysaa dabiixada dadkani gawracay wayba ashahaadanayaan bisinkay ku gawracayaan way ashahaadanayaan weliba lam tajcaluuhum bimansilati kitaab oo ahlu kitaabka booskooda maa dhigtaan nimanku mar haddii ay shahaadanayaan bisigana ku gowracayaan shacabkani ahlu kitaabkana ilahay inoo baneeyey gowracooda maad u ogolaataan ahlu kitaabka intaa u ogolaydeen bay ku odhanayaan bu yihi ishkaalka isaga keenaya waa iska jawaabaya weli wuxuu ahaa jira bu yihi maca kufrihim iyadoo nimankan eh, nasaaradu ay gaalo yihiin oo weliba ay leeyihiin ina allaha huwa almasiixu bnu maryam masiix baa ina ilaah ay leeyihiin fa naquulu waxaanu leenahay addiinu laysa bira'yi diintu ra'yi maaha wainamaa huwa bilitibaac waa raacitaan faman faraqa asharcu baynahumaa laa tajuuzu an najcalahumaa mutamaasilayni biaaraa'ina sharcigu laba u kala qaaday annagu isu keeni mayno sharcigaa kala qaaday xaggaan markaa waxay idinka raadsaa soomaaliya in dabiixadiinu ay bannaan tahay ma aal idinka baarbaaro oo idinka raadiya ma hayo abaaxa alislaamu طacaama ahlkitaab ahlu hilibkooda ay qalaan kitaabkaa baneeyey aduguse mushrik baa tahoo dee soo gelin ba islaami ahlu kitaab ma adiga ah ad ma fahamta markaa wuxuu yidhi meel kale risaalo kale oo aynu ka hadlaynay oo kaga jawaabayey masaa'ilka uu yidhi waa lay weydiiyey oo dagaalada waa lay weydiiyey cinwaan buu dhigayaa wuxuu odhanaya laba cinwaan muslimiintu asalkoodu ma mushrikiin bay ahaayeenoo weligood mushrikiinba kufri ma asal u ah mise niman islaam soo gaadhay oo riddoobay bay ahaayeen maa huwa aslu mujtamac asoomaaliy lyowm muxuu yahay wuxuu ku soo khulaasaynaya naquulu alkufru huwa alaslu fi hada almujtamac alyowm mujtamacan waxaa asal waa gaalnimo diinima ma soo gaadhin soomaalika fain rajacuu ila allah wastaslamuu lisharcihi hadday u laabtaan diintii oo sharciga ilahay isu dhiibaan watabara'uu min alkufri wa kufriga ehelkiisana ay ka bari noqdaan isagaa de wuxuu kufriga u yaqaan inagu isagaa nabad garanayn isagaa de sheegay fasawfa nactarifu lahum islaamahum aljadiid wanaqulu alislaamu huwa alasl fi hada mujtamac markaasaanu idin ictiraafi doonaa marka aad toobad soo islaamtaan markaasaanu idin ogolaan doona islaamnimo oo su-aal baa la weydiin kara oo adigu waayaha haddaba adna soomaali baad ahayd oo ka dhalatay xaggee haddaba waxay magaradaan waxba kusoo degay adig aa ka soo baxday haddaad tihi soomaali kufri baa asal ah oo diinima soo gaadhin oo talo adig waxay kaa soo gaadhin waa jawaab u baahan soo ka jawaaba qariib waxyaabaha eh, ay ka mid tahay afkaartay aaminsan yihiin oo dawaa'iftu oo meeshaa idin lahaa kuwan qudhoodu doqonimo garatay si abay shacabka u gaalaysiinayaani waxaa jirta isqaatu cisma islaami lilfardi wadaat cismadii islaamku uu dhowrayay dadka baa fardiga iyo daarta laga qaadaya dalka yani islaamnimadii baa laga xayuubinaya oo waxay khawaarijtii hore waxay ku dhiseen dilka iyo laynta ay wax laynayaan waxay ku dhiseen waxay ahayd inay daaru tahay daaru kufri ay tahay maray daaru kufri noqotay waxa weeyaan dee waxba fakan maayaan intaas iyaguna iskhilaafsanaayeen takfiirulhijrana waxay leeyihiin musawiqu waxay u tahay mar haddii daardaar ku tahay in dadka dhiiggiisu bannaan yahay waxaa ragga ku tuntustay arrintaa ka mid oo qolyahan jihaadiyiinta wayna ogaataan saydulimaam waa ninka waxaan beeray afkaarta tan waa ninka munafirka u ah afkaarahan ama qaacida ku shaqayso ama jamacat uljihaad ilay shabaab qaacid bay ka mid yihiin afkaartoodii inkastoo nimanka anugu aan aaminsanahay in maaragtay eh, eh, hawlo ay jiraan oo satubdi laka alayaamu maa kunta jaahilan wayaatiika bilakhbaari man lam tusawid waxba waynu sugaynaa zamanka nabadqayba sheegi mayno laakiin waxyaaba kale o iska jiraan oo qofka wax garanaya u fahmi karo laakiin mabda lagu abaabulaya dadka iyo dhalinyarta lagu abaabulaya waa manhajka takfiirka ninka markaa waxaan ka dambeeyey ee afkaartan kutubtiisa ku nashriyey ee aada loo daraaseyey ee mufti lmujaahidiin lo odhan jiray waxa weeye ninka la yidhahdo asayid limaam في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف شنبغل يدعب ونتكلم هنا عن واقع محدود وهو حال المنتصبين إلى الإسلام في معظم بلاد المسلمين المحكومة بقوانين الكفار في هذا الزمان تعتبر من جهة الأحكام دار كفر وحرب وحول هذا كواقع أن ورغم أن عن الواقع وعوي دارك الإسلام كي تدقوا إليه المسلم بالي هذا عالم كان وعويان قوانين وحوطا waa gaalo murtadiin ah dalkaas ra'yigaas marka waxaad moodaa niman bayhasiye la odhan jiray oo eh, nimanka khawaarijta qadiimka ahaa oo waxay iska waafaqayaanoo mar haddii xagga madaxda la riday oo isqaad lagu sameeyey waa gaalo shacabkuna markaa ka fogaan maayo meel fog ka tegi kari maayo oo bayhasiyadu waxay odhan jirtay idaa kafara alimaamu kafarat araciya imaamku hadduu gaaloobo raciyadii way gaalooday wa qaalat addaaru daaru shirkin laatu waa daaru shirk ehelkoodan waa mushrikiin cid aadan garanin kumada tukan kartid soo ma maqaalat alislaamiya sabcadda boqol iyo lix iyo toban waxyaaba marka aada u yaabla waxaa ka mid a oo kuu caddaynaya arrintaa marka daartii daaru kufri lagu sheegay oo cismadii laga qaaday oo la yidhi dalkan islaam ma aha waxaa bannaanaatay qof kastoo muslima in si yaro loo dili karo miinaa la dhigaya waa la qarxinaya dad baa lagu dhex laynaya madfac baa lagu dhex tuuraya way waa daar kufr marka ismada laga qaad meesha marka xag adii kala wadaa marka haddaadan odhan waa gaalaba ku sheegi hasaad ku fulinaysa falka laynta dee wixii moogtay ood wuxuu i jinsiga qaasbasaxdiya geynay adiga qolyihii hore isku bahbaatihiin ima isma dhaantaan mar haddaan waxbay ku badbaadinayaan meeshaada islaamana u ogolayn ead meesha doonto miina ka qarxinayso oo daar waa lagu laynaya meel lagu dilaya waa caynkaas qarxa la dhigaya marka taas waxyaabaha waa ictiqaadka ay ka midaysan yihiin laakiin cismada qofka muslimka ah ama daaru kufriha joogo waynu ku hadlaynaa daaru kufri iyo daaru xarb soo socota shubhadaas aad baynu ku insha allah isdul taagayna kastoo waqti uu koraya lakin waa idul caawa wuxuu leeyahay asalku qofka muslimkii ama dal gaala ha joogo ama dal muslim ha jooga e dhigiis waa macsuum maalkiis iyo naftiis waa macsuum imaamu shaafic wuxuu leeyahay faama almuslim faxaraamu dami xayu kaan kitaab um mujaladka qofka muslimkii dhiigiisu waa waa xaraam meelkaasu joogo meel kale wuxuu ku leeyahay inamaa yaxrumu damu biliimaan kaana almuminu fi daari lxarbi aw daari islaam qofka muminkii dhiigiisu waa waa macsuum ama dal gaalaha joogo ama dal muslimaa joogo nusuusta qur-aankaana daliil u ah oo raggii muslimiinta ahaayee joogay maka ay soo hijroon ee mustadcafiinta qaarkood ay ahaayeen jihaadki waxaa loo manciyey meesha in la galo dhowr jeer oo meesha in la galaba xikmadda waxay ka mid ahay in dadkaa la dhowrayo walowlaa rijaalu mu'minuun wanisaau mu'minaat lam taclamuum an tata'uuhum fatusiibakum minhum cara bigayri cilmin liyudkil allahu fii raxmati man yashaa low tazayaruu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliim bal waxaad arkaysaa kuwii iyagu aan soo hijroon kasuu soo hijroonin baa iimaankii loo sugaya oo islaamnimadii loo ogol yahay oo loo maarata والذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق مثلا دار الكفر يا دار الإسلام وقباد لوغا دغانaya si dadka loogu laayo oo lagu banaysto dhiiga masalada asal ahaan waa masala waa isla xaadisa kitaab iyo see u kala saareen dadka muslimiinta meeshay degan yihiin iyo axkaamta wixii meeshaa degan iyo gaalada meeshay degan yihin axkaamteeda iyunba masladaasi ay saa ku timi waa masale fiqhiya waa masale geli karta ijtihaadaad meelaha qaarkood manaadkeeduna waxa weeyaan marka la leeyahy manaadu lxukmi cala daar daartatan ma daar ma gaala lagu xukumaya daartan islam baa lagu xukumayaa fuqahadu waa isku khilaafeen laakiin qawlka ugu muuqashada badani waa in la yidhaha duhuur laxkaam axkaamtu inay muuqato oo axkaamtii shareecadoo dhan ma wada muuqan karta mar keliye rasuulku wuxuu ka dambeeyey intaa wuxuu shareecadu markaas waxun maqan inkastana ha gaadhay sma laakiin waxay leeyihiin axkaamta daahirkeedii haddii laga hela meeshaas waxa weeyaan waa daaru islam haddii axkaamta kufriga ay muuqatana waa daaru kufr maala imaam abu yuusuf oo kale wuxuu leeyahy waxay daaru islam ku noqonaysaa biduhuuri axkaamin islaami fiiha wain kaana jumhuuru ahliha min alkufaar <coughs> sidoo kale watuctabaru daar waxaa lagu tirinayaa daar kufri maxaan ku leeya inay muuqato axkaamtii kufrigu wain kaana jumhuuru ahliha min almuslimiin maawardu isagu aad buu usi khatiifiya waxaad moodaa tiisu maawardu imad shaafici ka mid a wuxuu leeya idaa qudira calaa idhaari diini haddii la awoodo beledin diinta laga muujiyo fii beled bilaad lkufr waddamadii gaalada faqad saarat ilbeledu daara islaam daar islaam wey mar hadda islamnimo muuqato waaa ikhtilaafu daarayn wa kitaabka la boqol sideeton baa soo guuriyey laakiin waxay isku hayaan haddii laydhi axkaamtii hadday dalkaa ka muuqato meeshii axkaamtu ka muuqato axkaamtii islaamku baa islaam baa karaa axkaamtu maxay ma axkaamu limaamaba mise waa axkaamu lumma halkaasa la isku hayaa axkaamu limaama maxaa looga jeedaa imaamka ummadda madaxweynaha ee maaragtay qiyaadada ummadda xuduudda iyo shareecada si guud loo oofinayo xuduuddii maaragtay wxu lohan jire beecadii cuhuudii ma inay arrintaasi muuqataa mise waxa weeyaan axkaamu ulumma oo fara badan ciiddii oo la tukanaya jamaacaadkii iyo jumcihii iyo salaaddii oo muuqata iyo aadaankii masaajid laga adimaya iyo maxaan ku dhahdaa meherkii iyo talaaq iyo nikaax iyo dib waxyaabaha axkaamta soon iyo salaad shareecadun maxkamid mise waa axkaamta ummadda la eegaya labada kee la ictibaarinayaadoo marka la helo la odhanayaa waxa weeye waa daaru islaam waxaa raajixa in la yidhaahdo axkaamtii ummadda haddii laga helo dalkaas ummad islaami ay degan tahay oo islaam ay yihiin oo shacairtii ay muuqato oo salaaddii iyo ciidihii iyo soonkii iyo xajkii iyo hawlihii ay saa u muuqdaan dal islaama leeyahay dalkaas waa muslim wuxuu leeyahay eh, ragga aimada xanafiyada ka midi ah, wa daaru lxarbi tasiiru daara alislaami بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد وإن بقي فيها كاف أصلي وتكون وانا الدرر الحكام شرح غرر الأحكام جاءت كوا سبحانه الله بقول سالكم يعني دارتي إسلام دار حرب إذا صح كنا وانا إنسان إن أحكام الإسلام كوا لو سبت سيو سيدا ما حيت سالك بحش ما حيت وعيدي هي جمعيه وحتى مغضان قال ماشي هالشتري ابن تيمية يقول لي ساسو كانوا ليه oo wuxuu leeyahay sheekhu saan utami eh, mujalladka sideed iyo fataawada laba boqol iyo sideetan saasuu taqriirinaya marba cidda degan ee ka muuqata waxay tahay baa daartaa la siinaya wa kownu lardi daara kufrin aw daara iimaanin aw daara faasiqiina laysa sifatan laazimatan laha bal hiya sifatun caaridatun bixasabi sukaaniha daartaasi waa daar kufri iyo daar iimaan iyo daar fisqi bal dhinac isku marray subxan meesha waa ijtihaad laba kuwa koobnay uga wada dahru ahad ma shaaficida ohan jiro subxan laysat sifa laazima sifa iska laazima meesha ka dhegan maaha waa sifa caarida cidda degan baa leegaya fakulu ardin sukaanuha almu'minuuna almuttaquun cidda degani ay tahay mu'miniin muttaqiina hiya daaru wliyaai illahi fii dalika alwaqt waa daartii awliyay dadka muminiinta daartiisa wa kullu ardin sukaanuha alkufaar dhul gaala degan fahiya daaru kufrin fii dalika alwaqti waqtigaa dalgaalaa la odhanaya wa kullu ardin sukaanuha alfusaaq kuwa muslimiinoo faasiqiina meesha isku urursaday yaa kuwa gurgood bahay oo faasiqiina baa meesha isku tegey waxaa la odhanaya daaru fisq daaru fusuuq ka saari mayno halkaas gaalnimo geyn mayno saasuu ibnu taymiya leeyahy fi dalika alwaqti fain fain sakanahaa gayru maa dakarna ciddaa cid ay hadhay degtana watabadalat bikayrin faya daaruhum macnahaas markaa waa macno tasiir aada u fiican a'imaduna saas jirman haddii layaha dalalkan marka aan sharcigii ilaahay si fiican loogu xukumayn qaanuun ahaan maxaa la odhanayaa waa daaru islam baa la odhanaya mar haddii shacaairtii ay muuqato oo ummaddii islaamnimadeeda ay muuqato oo muslimkii uu yahay dadka muuqday diintoodii ay istaan waxa weeyaan waa licadami naqli min alasli asalkii wax ka naqliya maahayn muslimadii hagad uga saaraysaa shacab muslimaa degan masaajidii baa lagaa dimawyaceen ciidadaa loo socdaa waxay ku dhaqmayaan diintooda ku dhaqmayaan shareecay soo noqonayaan waxbaa maqan waa sax waxaa maqan baa la doonaya inuu dhamaystiro laakiin gaalnimaad ku caynaysa ee dhiiggooda ku banaysataa waa fikrat alkhawaarij arrimaha maxaa u dayay manhajku nisaahi waxaa u dayda kow xadiidka anas ibnu maalik kaana rasuulu sala allahu alay wasalam yugiiru idaa طalaca alfajru wa kaana yastamicu aladaan fain samica adaanan amsaka wailaa agaar fii saxiix muslim ba xadis kusugan yahay rasuulku wuxuu ahaa mid duula marka waagu baryuu duuli jiray markaasuu aadaan ka dhegaysan jiray haddii aadimaadu ka maqlo dadkaa waa ka joogsan jiray imaamu nawowi oo muslim sharxiya wuxuu leeyahay wa fi lxadiidi daliilu calaa ana aladana yamnacu aligaara cala ahli daalika almawdic fainahu daliilu islaamihim addimaadu waxay ka celisay dadka in lagu duuro daliil iyo calaamad waxay tahay muslimiin inay yihiin markaasuu kolaa kusoo kusii daray fawaa'idda wa fiihi ana anudqa bishahaadatayn yakunu islaaman tawxiidkoo lagu dhawaaqa waa islaamnimo ila waa addimaadu waa tawxidka lagu dhawaaqay imam النawwi raximah الlahu cishaam almusani radi allahu canhu wuxuu leeyahay fi abi daawuud kana nabiyu sal allahu alay wasalam idaa bacata asariya qaala idaa ra'aytum masjidan aw samictum munaadiyan falaa taqtuluu axadan wama dalki gaalada duulaanka lagu golo haddaa aragtaan masaajid ama addimaada maqashaan halaynina cid hadilina waxaa u daliila xadiidka ka hadlaya umarada muslimiinta oo waxaa iman doona umaraa xun baa iman doonta fatacrifuuna watunkiruun faman carafa faqad bari'a waman ankara salima waman radiya wataabaca walakin man radiya wataabaca qaaluu afalaa nuqaatilu nimankaa xumaaday ee bedelay miyaanan la dagaalamayn qaala laa maa salluu intuu tukanaya inkastoo khuruujka ka bixitaanka aimada loo daliishado haddana halkana ciraaqay la leedahay oo mar haddii imaamkii madaxweynuhu tukanayo yaanan la dagaalamayn baa xadiidku leeyahay macnihiisu wataa xadiidku rasuulku salawatu llahi wasalaamu caleyh suma waxaa kaloo daliil u ah ana alasla fi sharci qaacidaa jirta odhanaysa ana alasla fi sharci baqaau maa kaana calaa maa kaana wixii asalka hore baaqi ahaa asalka sharciga yunbaa baaqia ah, ilaa la helo asalkaa wax naqliyaan ummadii meel degan ee muslim ah gaalnimo wuxuu rabaa ilaa la helo lagama saari karo imaamu shaafici baana arrintaa wuxuu le kitaab lum kitaab risaala saddex boqol safxataa wuxuu ku leeyahay xukmu daari aladi yumnacu bihi aligaaratu cala daar xukunka daartu waa shayga duulaanka ka manciya wixii duulaan ka manciya ee ka reebaa xukunkeediiya oo muxuu yahay waa soo mas waxaa ka mancin in la dagaalamo hadday addimeen oo aadaanki isu gaala baxay waa islaamnimo xukunka markaa kasaarasi waa islam baa loo marka daarta islamka saasa la ohanaya waxaa ka mid ah alislaamu yaclu walaa yucla caley way darishadeen aymada rag fara badan taariikhda way jirtay daal badanoo gaala qabsatay oo iyadoo muslimkii degan iyo gaala haysato iska dhaaf dad muslimo ah hadda waxoogaa wax ka waxaysan yihiine waa laga hadla oo nin la odhan jiray buhaa'uddiin axmed alisbijaani oo min a'imat alxanafiya qarnigii toddobaad noolaa wuxuu ka warramaya tataarku markay qabsadeen caalamka islaamka muxuu noqday xunkiisu niman gaala oo balaayo ah oo xeelxielo ah ummaddii kumaaday baa dalkii haysta ma dal gaala maxaa la odhanaya uu ka hadla wuxuu yidhi waqad taqarara ana baqaa'a shayin min alcilla yubqi lxukma waqad xakamnaa bilaa khilaafin ana hadihi diyaar qabla istilaa'i tataari calayha kanat min diyaar islam waanahu bacda istilaa'i calayha baqiyat calayha shacaa'ir islam kaladani wاljumaci wاljamaacaat wagayriha fatabqa daaru islaami axkaamu zimiyiin baad ugu noqonaysaa cabdikariim zaydan safxadda sagaal iyo soddon oo muxuu leeyahay wuxuu yidhi waxaa sugnaaday shay hadii goor wixii lagu cileeyo haddii cilladu ay baaqi tahay xukunkiina waa baaqi nimankan tataalku intaanay caalamkan qabsan dalku wuxuu ahaa dal islaama markay qabsadeenna waxay islaam ku ahaayeen dalku ku ahaa waa sii joogaa oo muuqdaa oo maxaa ka mid ah shacayrtii buuri aadaankii jumcihii jamaacadii waxaasoo dhan baa muuqdaa gaalka markaa dusha ka haystaa ictibaar weyn ma leh taasaa loogu siigay oo muslim buuri dalka maxamed abiir sancaani waa la weydiiyey markii cadar ay qabsadeene ingiriisku qabsaday waa dal islam bu yidi waa un nin sii joogaan waa waa lagu maqan yahay oo muslimkii baa degan utag waa dal islaama daar kufri lama odhan karo somalia saas waxaa ka mid a waxyaabaha afkaarta ay aaminsan yihiin oo aad moodo bahda takfiirka bah baynu bixina takfiirka bahdii way fara badan jamacatu kutub alija alshabaab alqaacida waa bahdii takfiirka isla socdo waxaa kala duwanaadeen fuqahadaa takfiirku way iskaga mid yihiin qofkii jamaacadooda ka baxa oo niyaga kami ka baxa ama usuushooda khilaafa ama way gaalaysiinayaan ama waxay ku xukumayaan mar haddii uu khuruuj cani daaca yahay dil bay ku xukumayaan hadduu doono islaamnimada loo dilay sumale ama waa gaalnimaa loo dilay ama islaam laakiin ay bannaan tahay dhiiggiisu halkaa u kala takisay laakiin inuu qofkaasi dhiigiisu markaa bannaan yahay bay keenayaan maalan eh, arrintaana waxay ku dhisan tahay oo jamaacat takfiir walihi jira asal ahayd waxay wax ku dhiseen jamaacadoodu inay tahay jamaacat lmuslimiin inay tahay axaadiidta kusoo ka soo aroortay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee la diidayo in laga baxo jamaacada ee faraha badan bay jeebka ku riteen oo halkaa jafay inoo garaaceen dagaalka ku qaatirayaan waa annaga marka waa inaad jifa qorda lagaa sheeda soo gasho qadka somaaliya waxaa ka mid a ah masalan nin almukana biabi muscab oo gulaadii takfiir wal hijra wuxuu leeyahay naxnu jamaacatu lxaq jamaacada xaqa baanu nahay waman cadaana falaysa bimuslim waxaanagahayn muslima dikriyaati maca jamaacati muslimiin licabdiraxmaan abulkhayr baad ugu noqonaysaa sabcadda toddobaatan iyo sijilu lcilmi limؤtamar daahira takfir waa kitaab aad u fiican sijinulcilmi baa lay ilaa sagaal mujaladooda oo daahiratu takfiir buu ka hadlayaa masaa'ilkan baad wax badan kaga bogsanaysaa shubahaadkooda afkaarahooda sida loo cilaajinayo waa sagaal mujaladood muhia markii la weydiiyey nimankii jamaacatu shukri madaxda ka ahaa saalax sariya iyo karim alanadoli oo ka mid aha iyaga oo markii dambe intay ka baxeen jamaaco gaara aasaasay markay dhinteen bay diideen inay ku tukadaan war maxaa ku dhaca lagu tukan weyday nimankan waxay yidhaahdeen annahumaa khaarijaan can iljamaaca murtadaan jamaacadii ka baxeen waa gaaloobeen waa murtadiin waxyaabay deliishanayaan waxaad ku noqonaysaa markaa digrayaati maca jamacati muslimin kitaabka waxay deliishanayaan man faaraqa aljamaaca shibran famaata ilaa maata miitatan jaahiliya axaadiisba iyagu markaa jabku mito qaatay qolyahan shabaabku yaa qudhoodu waxay ka qaateen waxay soo saareen bayaanaad fara badan oo markay ceelasha biyaha deganaayeen horta bayaanka u horrey markaasaan u akriyey bayaanka u horreeyey ee hadda raggan fiisankooda la gooyey ama masuura leh leh ay laayeen maaragtay ibraahim afaqaanle iyo raggaa waa horaa markaa loo cuuray hawsha loo dhameeyey bayaan baa lagu soo saaray iyo mabaadi'dii bay sii caddeeyeen bayaankaasi waxay leeyihiin bayaan bay soo saareen ay markaa ku ta'asiilanayaan jamaacada sharciga ahi soomaaliya ee masalaysa islaamka ee booska nabiyullahi maxamed joogtay inay ashaab yihiin iyo wilaayaadka haystaan ciddii ka baxdaana waxa weeyaan waa xadiidkii rasuulka man ataakum waamrukum jamiicun calaa rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh xadiidkaasi markaa bee maaragtay ay si fiican u qaateen waxay leeyihiin ninkii idiin yimaada idinkoo mid ah oo doonaya inuu ummadda midnimadeeda burburiyo ha la dilo macnaha dawladdii islaam oo dhisan ummaddii oo midaysan koox fallaaga oo rabta inay burbuliso ummadda halaga qabto laakiin koox yaro maxaysata ah oo iyada qudheedu fallaaga oo aan waxay la jirto laga warhayn oo ummaddii laynaysa aysa siinaysa maarata xukunka markaas waxay leeyihiin bayaan dheer bay soo saareen laqad aclana culamaau alwilaayaat alislaamiya ana salطaة الsharciyati alwaxida fi الsomaal hiya alwilaayaat alislaamiya kama jaءat fi fatwa min bayan culama waa tii bay dhaba ay ku qabteenoo taas waxay noogtay barnaamij loogu talagalay in wax lagu istibaaxaysto ile culimada wax lagu leynay bay ahayd mogta meesha waxaa loogu tagay barnaamijka loogu taga culimada iyo ducaada iyo hawlo badan in lagu agaasimo oo awal layntu waxay ahayd meel hoosay taagnaydeen in meesha u dambaysa la gaarsiiyo marka waxa weeyaan taasaan soo xigaynaynaa weyn fatwadii culamada rabbaaniyiinta ah ee halkaa ka dhacday intaanaan sheegin bay ahay marka bal adilada sharciga ah daldalku sidoo aan ka sheekayna bay yidhaha markaasay halka ka buskaxiyeen oo soomaaliya waxaasaa jira iyo waxaasaa jira way soo wadwadeeno jihaad baanu islaaxino waxbaanu qabanna waxbay shaween markii dambe waxay yidhahdeen wa caleyhi tuclinu qaraarkii dambeeyey kow waxaa la iclaaminayaa waxaa yumnac qiyaamu ayi majmuuca waxaa mamnuuca majmuuco ama tandiim ama xisbi cusub in la aasaaso aasaasku wuxuu doona ahaado arrintaas waxay zaczaca ku tahay jamaacat muslima ummadda midnimada waa mamnuuc ta waxay yidhaahdeen waa mancu qiyaam aw inshaa ayi majmuuca aw tandiim musallax kaasoo qolo markaa ducaadii hadday markaa jamaacadda cawigay wuxuun maaragtay isabaabulaysa ama majmuuca siyaasiya wuxuun wax ciidan ah xitaa wax ciidan samayn karaa koox ciidan samaysan kartaan lagama ogola dalka meesha haye waa soo wadeen marka waxay yidhahdeen ciddii waxaa ku dhaqaaqda tandiim musallax aw hayr musallax يقوم بتفريق المسلمين وشك صفهم سيتم معاملته وفقا للنصوص الشرعية الواردة في هذا والمدخول عليه نص كان نصوص شيخنا وده حديثك هذا هو الرقمية معنا سيسع عن باهات قرطة وقشرة وقوع حيرية ما فلين بسمين في العرنتي أنا ما فلين سحرق لي فلين سبحانه oo waxay daliishanayaan markaa meesha sabta ku qurantay waxa weeyaan wayna ogsoon yihiin dee kuwa waxay waa makarasaa lagu qarcinaya waxbaa rag axaadiista rag ba loo soo saaraya waxay leeyihiin axaadiistaas jamaacadu waa annaga annagaana sharci ah waa say dadka u sheegayaan ibnu taymiya raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay ahlu ahlubidac maruu ka hadlayey khalqi badani waxay ku lumeen oo maxaanku ku ummadda ka mid oo firaqu daalla ahi inay ilaahay xadiiskii rasuulka axaadiisiisa iyo kalaamkii ilaahay meel aanu lahayn ay la aadeen meesha shad qoranta waa kabi ana caamata dalaali ahli bidac kaana bisababi cadami fiqhi muraadi illahi warasuulih bikalaami fainahum saaruu yuxamiluuna kalaama allahi warasuulihi calى ma yaddacuuna anahu daalun calayhi walaa yakunu amru kadalik waxaynu kusoo khatimaynaa awjuha tashaabuh ka dhexeeya khawaarijtii iyo shabaabka intaan haddan khulaasayna waa khulaasaha kow horta ku bixitaanka xukaamta in lagu baxo oo lala dagaalamo ama shac ummadda islaamka lagu baxo waa isaga mid oo meel bay ka wada mareen waxaa ka mid ah gaalaysiinta ciddii maxaan ku lehay daartooda cid aan joogta oo hadda masalan waxyaabaha runtii anigu soo gaadhay waayihii ceelasha biyaha joogeen nin naga tegay laasaxaanado nin sheekh wasiqa oo ceelasha biyaha masaajid ka muxaadaranay fadiyey ciisoo naqliyey oo aan aada u kalsoonay oo runimadiisa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen ninka eh, ku laabta degaanka dawladda ninkaasi waa murtad meesha la yidhaahdo meesha laga ganacsanayae bakaaraa ninka qabtana waa munaafiq naqliga saasuu aha ismana marka waxaad moodaa dee khawaarijtu caynkaasay qabeen daaru cidda khilaafsan daartoodna waa daartii kufaarta tay joogaana waa ti islaamka mabacdooda mara meeshay joogaan baa islaamka joogaan mara meeshay joogaan baa islaamka joogaan oo waxyaabaha <coughs> mid ay iska waafaqayaan waa ka mid banaysashada dhiigga muslimka a ah, si saa loo banaysanayo oo hawl yar loo laynayana waxaad mooddaa inay xaggaana isaga mid yihiin ikhtibaarka la imtixaamayo cidda ku soo biiraysa oo maxaad ka qabtaa maxaad ciddaa ka qabtaa maxaad aynka ka qabtaa imtixaanka la marinayaan waxaad moodaa inay isaga mid yihiin eh, tabdiicinta iyo tasfiiqinta cidda dagaalka iyo waxay dagaalka jihaadi u yaqaaniin in la tabdiiciyo ama la gaalaysiiyo way isaga mid tagsiirka iyo khawaarijta azaariqadu saasay ahayn qudhowda oo cidda maxaan ku dhahay wixii qaacida ee fadhiistay ee dagaalkoodii ka fadhiistay waa gaala yidhahdeen kuwana waxaa laga yaabaa in badan inay eh, ciddaan dagaalkooda gelin dee waay nagu yidhahdeen waa yaan u tagnayba annagu maaragtay ciddaan naga qayb qaadin munaafiqiin iyo baa culima kala jooga naga afgawaadsanaysa weliba waa waa lasu yar dhaqnaa waa lasu dhaqnaa maaragtay kolley yani ma soo dhaweynayo in badan waxaad arkaysaa mid muxaadarinayo o leh nimanka maxaan ku dhahay iska fadhiya masaajidda ee gobollada diinta ka akriyay marba maqlaya wiil yaroo shahaado qaatay gabar baa shahaado qaatay waxa weeye kuwaasi buu yidhi kuwa qiyaamaha ilaahay u leeyahay kuwa khilaafay maxaan ku dhahdaa ka hadhay jihaadka aayadda hadda iga luntay madaxay ka maqan yani eh, bay noqon doonaan buuri kuwii jihaadkii takhallufay ee ka hadhay ee maxaan ku dhahdaa beriqyabaana waa la dikeeri doonaa marka in mutakhalifiin habsaantay oo gaar ku dhacday oo haddii gaalnimo afka looga dhowro munaafiqiin bele bay u arkayeen ficil daariqaduna ay u gaalaysiinaysa ciddii aan dagaalkooda la gelin <clears throat> eh, weliba markaasa haddana mufaaraqaadka yaa kale waxaa ka mid a ah. kuwa iyaga ka mid ahee meelaha jooga ee ha u hayaan ee aan deegaanka geyn hadda wax ku odhan maayaan oo casaankooda weyn hadda sooma fadhiyo nairobi maalina xabad ushkama siinta iyagana waynan sooma raggan soo fadhiya kaasa ku dhisa mogta gaalaysiinaya waa sheekayga biniadam loo fadhiya culimada kale meelaha joogtana waxay laayaan iyo waxay gaalaysiin ba ka dhigan waa mufaaraqaad iyo tanaaqudaadku ka mid waxyaabahaas oo dhan way isaga mid insha allah waa iska intaan iska soo qaabino waxaa ka mid a masalan meelaha qaarkood inaynu odhan karaba raggan khawaarijtan casrigu kuwii mutaqadimiintaha baray dheeraadeen oo kuwii hore mutaqadimiintu gaalada way qaybiyeen oo xarbiyiin iyo dhimiyiin iyo musta'miniin waxay u qaybiyeen kuwani meel kale ku shubeen gaal arag arag waa maxaarimiin kulligood gaalo o dhan somaali waana arrin waaqic ninka la yidhahdo eh, ayman dawaahir hadda kuwan sheekh u adisay sheeganayaan saasuu leeyahay wuxuu leeyahay mabaadida marka uu soo saaray kitaabkiisa atabri ah ou sheekhiisa ku radinayey atari ah wuxuu leeyahy qitaal caduw baciid america hum min qitaali caduw qariib waa ka mid wuxuu ku gaalaysiy atakfir walqatl biljinsiya ka mid ah inuu jinsiyada wax ku gaalaysiiyey oo ninka baasaboorka qoladaa wataa waaba la dilaya waa gaal waxyaaba fara badan oo markaa yani caqlu geli karayn yani oo e, taqsiim la-aan aan aanay qaybinayn way ku baradheer yihiin maxaan ku qolyihii hore insha allah bilahi tawfiq subxanak allah wamxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafir